بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء wuxuu baab yahay darbu الrajuli ninka ku dhufashadiisii yadahu gacanta uu ku dhufanayo ruuxa muslimka ah calaa fakidihi bowdadiisa inaad bowyaada yacay meeshaas foolinka aad gacanta ku dhufato cinda tacajubi markaad wax la yaabto kale aw shay ama cinda shay xuunbaa adugu aad dhibsatay ama aad u bogtay marka ama aad la yaabtay inaad gacanta ku dhufan karto jidhkaada ayuu bukhaari ka hadlahaya taana aysan ahayn ciyaar xaggana aan lagu odhan karin waa nin fudud waa nin kan ah midnaba aan lagu odhanayn xadaanaa yaxya bnu bukayr saduuq aw hiqat imaam qaala xadaanaa leyt ibnu sacad ilmisri can cuqayl ibni khaalid ibni caqiilin can ibni shahaab aلzuhri can caliy ibni xusein zayn caabidiin ninkii loo yaqaano wey zayn alcaabidiin ninkii loo yaqaano wey waa ninka kuwa imaama wey min ahli اlbeyt ana xusein ibni caliy ibni abi طaalib saxaabiy aljaliil xadaa wuxuu u waramay aabbihi baa u warramaya oga warramaya can caliy ibni abi aalib awowgii baa oga warramaya lanna caliy marka waxaa aalubeyt wax kala waranaya ana rasuulalah sal lay slm rasuulka ilahi baa daraqahu habeennimo ku soo garaacay albaabka duruuqu waa ruuxa habeennimo kuu yimaada ama socod marka ha ka yimaado ama meelkaa hakaga soo daqaqamee habeennimo xilli la seexday ruuxa kuu yimaada darqigu sidaas wey ana rasuula allah rasuulka ilaahay baa daraqahu ku soo garaaco kusoo guuray habeennimuu u yimid cali buu ku guuray iyo waa faatimata binti nabiy sal ly slam ila cali faatimaa qabay faatime iyo cali gurigoodiiba nabiga habeenimo nis dambe xilliga tahajudka iyo qiyaamuleylka la tukado ayuu nabigu u yimid ahalkaas faqaala wuxuu nabi maxamed yidhi alaa tusalluuna mayaydan tukanin cali iyo faatimoy maa tukataan maxaad aminkan u jiiftaan xilliga waa asal ahaan waa xilli aan dadka loo tegin oon aan maxaawaxaa weye aan lagu garaacin oon la ogolayn wey laakiin wux markuu gabadhaadii iyo walaalkaa yahay oo qaraaba iska tahay xilli kasta inaad booqan karto wuxuu sheegi kartaa laga qaadanaya iswaalayn hadaad ku qabto wey faqultu waxaa idhi buur haddaan cali ahay yaa rasuula alla rasuulka ilaahayow inamaa anfusunaa naftayadu waxay un tahay cinda allah ilahay baa gacanta ku haya naftanada iyo awoodda ilahay baa iska leh ilahay gacantiisana ku jirtaa fa faidaa shaa rabbi hadduu markuu doono an yabcaanaa inuu na kaciyo hurdada naga kacasho bacanaa uuna soo bixinba yani wuxuu meelcsanayaa qowlu tacaala allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qada calayha almowt wayursil اlأkhra ilى ajalin musama almihim wuxuu hi ilaahay baa naftaanada hayee nebi maxamed rabbi markuuna soo kiciyo baanu soo kacaynaa waa afgobaadsi war soo kici maynana dullaaf waxaa ka fiican adoo xoogow sarbeeba hadalka kulle wixii waa diidan tahay laakiin si farsan oo gobnimo lo u sheeg cali marka halkaasu ka wareegey fansarafa nenabigu waa iska gadoomay iska laabto nebigu mararka qaarkood hadallaha barhkood inaad laga aamusaa jawaab u ah hadallaha qaarkood iyo waxyaabaha kugu imanaya had yo koor inaad ka jawaabto darooriyanta maaha ama hadasho marar badan baa lagu jawaaba aamus oy xigmadu tahay hadduu nabigu hadda u jawaabi lahaa cali waa uu soo celin lahaa marka ragga meesha waa lagu murmi lahaa nabigu markuu arkay inuu cali iyo xaaskiisii hurdada jeclaysiinayaan wuxuuna iska ahaa min baabi atanaful watatawuc iyo qayaamuleyl oo salaad farada aysan ka tegaynin buu nabigu iskaga tegey xuguna cala isdhariijiye isadkeey faاnsarafa nabigu waa gadoomay walam yurjic ama walam yarjic ma soo celinin ilaya aniga xaggayga shay an wax jawaab ah markaan saa idhi nabigu waa iga aamuso iska dhaqaaq uma samictu waxaan maqlay walxaaluwa mudbiru nabigoo sii socdo oo daba jeediyo islaabay oo masjeeray yadrib isagoo garaacaya fakidahu booyadiisa gacanta ku dhufanhayo yaquulu linabi maxamed wa kaana alinsaanu akara shayin jadala nabigu intuu ismajeeray oo booyada gacanta ku dhuftay wuxuui walle ibni aadam waa muran badan yahay binaadam wax ka muran badanoo waa doodyahan gareen waxa weya ninku waxa wey waa abukaat qareen caadi awey nin kasta naftiisa inuu difaco diyaar u yahay wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday jinsi linsaan ba loo jeeda maadaama ashhada meesha ku jirtahay marna caadiye marna ay istiqraaqiye noqon karto nabiga daliishadu daliishaday baa laga qadanaya in insaanko dhan jinsulislaamna loo jeedo wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahda aktara shayin shay midka u badan jadalan xagga dooda iyo muranka iyo hadaljiiqidda idan wara nin weyne muxuu gacanta meesha la dhacaya iyo maxaadka u garaacaya in lagu dhaha ma ah nabi maxamed baba garaacay bukhaari oga jeeda markaad wax la yaabto xadaثna mحamed بن سلام الbikandi qاala أkhbarana abu mucaawiية mحamed بن khاzim الضرير عن الأعmش سulayman بن مهrاn عن أbi razin الcqayli عن أbi هurayرaةa عن النabiyi qaal qaala wuxuu ihi abu razin ra'aytu waxaan arkay abu hurayra arkay buui yadribu asagoo garaacayo gacanta ku dhufanaya ee jabhata wejigiisa biyadihi asagoo gacanta wejiga saal ku dhufanaya in arkay bu ama madaxaasaa iskale ayb marka jabhadu waa qaybta laga sujuudo wey halkan intan laga sujuudaa jabha la yidhahda ra'aytu waa arkay abu hurayra arkayb haddaan abu rasiin ahay yadribu isagoo dhufanayo garaacaya jabhatahu wejigiisa ku garaacayo biyadii gacanta wayaquulu abu hurayra yaa ahla alciraaq ree ciraaqow atazcumuuna ma waxaad sheegaysaan annii akdibu calaa rasuuli illah ree ciraaq oo ree kuufiyo ree basra iyo niman halkaa joogay baa xantay abu hurera waxay dhaheen abu hurera wuxuu soo islaamay geeridii nabi maxamed afar sano ka hor afar sano ka hor buu soo islaamay asaga iyo cabdullahi bnu sarjisi waa isku dhowaayeen idan abu hurera afar sano ka hor soo islaamay asaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar axaadiisay warin waayeen ee keeni waayeen uu daldalay abu hurera maxay tahay lasdayn maayo sheekh marka xogow baa lasxantay cilmigii badnaa uu daldalhayey ina maxamed ka warinhayey baa lagu haysta xoolo laguma haysto khanaa'ib laguma haysto shil laguma haysto waxay dhaheen xaggee cilmiga ka keenay abubakar iyo cumar iyo cuثmaan cashar almubashariina biljanna muhaajiriin ahlu badrin ahlu xudaybiya baycat ridwan raggoo dhan baa dhuubane wiilka yarkii ree dowsi hadda soo islaam xageebu waxaanu axaadiiiyo diina ka keena hahdeen idan abu huree baab khaasa nabi maxad sal slam waa ogaa ninkan ummadda u baxsan doonto idan si gooni ah ayaa loola dhaqmay abu hurayra mumaarasa iyo tadriib iyo layli iyo tacliim gooni a ah la siiyey maro badanna waa kii ka jawaaba marka ibn cumar ibn cumar baa la weydiiyey xal ibni cumar abu hurayra wax beenaad ku tumayseen laa wallahi buuri ma kaana yakdib calaa rasuuli illah walaakinahu xafida wanasiina buur isagu diintii buu xifdiyey anagu waa ilaw waa kii ka shokeeyen soo maro wuxuui walaalhay ansaareed beeraha masquuliyey buu niman beerley oo xilligu jigaalka ninku waraabin waraabinhaye iyo xilligu falhaye iyo xilligu shimbirka celinhaye iyo goyn goynhaye iyo xilligu qayminhaye iyo xilligu tumhaye ahay waayay muhaajiriin niman reer xijaazo waxay ah reen makoo ganacsatadu asafar bilaswaaq baa la hadhay amaa ana miskiin reer dowso oo yaman agteeda ka yimi oo nebi maxamed kuweelaan ahaa buuri nabigu maalinku qaan la qada maalinku gacanta wax gashada la gashada ayib xadaran waa safar nabigu gaar taagna aaniyan oo kii loo duceeyo lay bahorso go'aba sidaaduba gobaan fidsaday go fidsaday nabi maxamed u cantoobiyey nabigu wuu qaaday wuu cantoobiyey wuu qaaday wuu cantoobiye go markuu buxiye wax lagu shubaado ma muuqdo waa macnawi weye go-oduduubbale halka xabad ka saar goybu fidaha isku duduubay halkaasuu saaray maalinkaa laga bilaabo waxaan maqan weli ma ilooyin boy howlo badan baa jira wamaca daalika reer ciraaq oo muranka ad iska daysaan nabi maxamed laba cilmi baan ka xifdiyey hal cilmi waaban sheegay bu midka haddaan sheeg way dilaysaanbu idinkuna nagnag baad ku haysaan xafidtu min rasuulilahi wicaa'ayn faama wicaa fabaaftuhu ama kii kale haddaan gooye sheega buuri laquictu eh, minii hada balcun buui cunada kala jaraysaan buui ku fisan waa axaadiiu alfitan wa ashaar isaaca lannu nabg sal slam maalin buu intuu istaagay bacda salaati alfajr yuu ilaa maqribka hadlahay ilaa maqribki bacdu riwaayatna ilaa casarki waxay doon ha noqoto bacd alfajr ilaa duhurka nabigu hadlahayey markuu duhurka tukaday biyo yarbu cabadana nabigu waa istay salwatullah slam alayh ilaa casrka lagu tukaday waa istaaga maqraba lagu tukaday bal bacdu riwaayad waxay sheegayaan laba maalmood kuxigta ahaayeen almuhim maalinka nabigu istaagay min alfajri ila almaqrib taagnaa wuxuu nabigu ka sheekeeyey oo sheegay fitanka dhici doonaa maalinka nabigu uu taaganya ilaa qiyam saaca weliba nin kasta oo fitnawalaa oo balaayo qabaa magaciisoo saddexaan iyo qoyskiisu iyo xilligu soo bixi nagu sheegay idan marka xudayfa wuxuu yidhi ninka noogu aqoon badan qisada maalinka dhacday ninka xifdiye wey buuri nin kasta intuu ka xusuusto sheegaa buuri markaad buure baabkaas goonida ah ayaa yuu qabay marka markii la xantay ayuu ka jawaabaya hawshii kulligood baa uga maqaati kacay caaisha ibni cumar xudayfa ninaan uga maqaati kacay cilmiga abu xaggana aan u qirin inuu saadiq yahay ma jirin sheekh ayib saas darteed gaalada iyo mustashriqiinta iyo yahuudda iyo shiicada iyo zanaadiqada iyo kuwa diinta ku gabadoo dhan abu hurera ummaddu u necab yihiin iyo cumar cumar wuxuu ahaa ashaduhum fii diin illaah maamulka islaamka in diinta lagu maamulo oo wado toosana la qaado ninkii dhaafo oo leexdana dirir lagaga shaqeeya bakoorad ayuu ku caanbaxay abu hurera wuxuu ahaa xaafidka ummadda diinta u xifdiyey marjic loo laabanhayo marjic loo laabanaya maadaama waa abu hurayra ninka nou ahaa ummadda ninkii shareecada ku dabaqahay laba nin logu nacbiyo cala iطlaaq meel kastaba baar sheece iyo raafida weerarka u culus labada walaad buu ku dhaxaya labada saxaabi haddii laga soo tago ibnu taymiya ku dhici marka la soo dhaafo in cabdiwahaabba haysataa waaba saas dhaqan la yaqaano w wax la og yahay soomaalida waxaa jira libax bay dhahay nin galayna og nin galanna og libaaxu marka intuu habeenka neef kala tuuro aroortii la raad qaado oo isagoo meel jiifo dhiig intuu ku fadhiistay indhaha isku haysta loo tago ragga soo raad qaaday ee soo weeraray ninka geesiga en ka laabanayn ee inuu halgaada ku dhow garanhayo uu weerarhayo fuliguu u kaadi gacanta u horraysu qaadana midibka kugu dhufan bidixu taaban maayo gacantaasuu baabi'inhaya markay tan baabidato kadib uu tan ruugahayo meeshaad wax ka dili buu ka ogyahay ninka soo taagan buu garanhayaa idan xili irmaanays gaala waxba ku fali mayso muslimiinta annagoo qodan socodkaan rabnaa suufiya waxaan rabnaa tabliiq baan rabnaa iyo shiico iyo axnaaf madaahibtan axnaaf baan rabnaa bay ihahdeen afarta madhabna axnaaf baan rabnaa fataawa alxanafiya alhindiya iyo fataawa albaaziya ha la nashriyo meesha ibnubaaz iyo cusaymiin iyo maxamed ibraahim iyo sheekh albaan fataawa lagodi lahaa kuwaasa alla faafiy ninka gaalka ah ee adduunka maanta haystee maamulhaya wuu og yahay muslimka wax ku haysta wuu og ele adduunyada keligaa maamuli maysa ilahay baa iskale kitaab quraan lagu dabaqaya iyo ninka iyo ninka kii yimaadaba usa cabaynaya ilahay baa ku doortay ah, wuu kala garanaya u yaqaana werega cadays waxba ka socon mayo si kastaba noqotay wuxuu hi ya ahli ciraaq ree ahli ciraaqu atazcumuuna waxaad sheegaysaan annii anugu haddaan abu hurayre ahay akdibu calaa rasuuli illaah ma inaan nebi maxamed iyo xabiibkayga ku been abuurnayaad sheegaysaan ree ciraaqow ree ciraaqna wax baas bay ahaayeen maa min fitnati usiibat bilmuslimiin min acraaq bay ka timi balaayadan hadda caalam islaami haysata ee lagu soo duulay ee xinyaha la dhigtay ee la baaba'shayna ciraaq bay ka bilaabatay odaygii sadama weerarqaada kuweyt buu ku fadhiistay intay gaalo kixisaba le gal meesha allahu akbara la siiyey wuu ku fadhiistay maraykanoo markii soo warwareegahayay meelu caalam islaami iyo khaliijka iyo bariga dhex ka dhex fadhiista la'a yaa yidhi ninkan idinka kicinaya kaaga naagkici baa layidhi oo kaasi ka dhex saara ma kala yahay ciraaq hadda markuu fadhi way hadda xuli iiraan baa la karalaya suuriya la karalaya aan isballaadhiya wey ayib si kastaba noqotaa waa la yaqaana irjaac tajahum raafido balaayo dhan zanaadiqo quran ba halkaasu ka yimaada ilaahi subxaana wa tacaala wamaca annaha kaana daaru khilaafa islaamka meeshii laga hogaamin jiray ahayd ilaa dhowr boqoloo sano ka hor meel adag culus wey inay soo laabato khilaafo labaad noqotana waa macquul wayna ku socotaa insha allah atajcumuna waxaad sheegaysaan anii akdibu calaa rasuuli illaah wuxuu yidhi an yakuunu lakum ilmahna'u wa calaya alma'tam waa mandiq waxaa weeyaan caqli ah saxiix ah nimaga doqonnimadiinaba dabaalnimadiinna ma waxaad wixii ku qiyaasteenood ka dhigteen aniguna aan dembiga qaato idinkuna aad ajirkii la wareegtaan iyo wanaaggii lanna waxaan idiin sheegahay ean soo tabinhayo wax saxiixa wey kitaabka rabbiga waafaqsan wax beenoo kharibanayo dhuminhayo oo shirki in la ammaano ama gaalnimo la ammaano ama diin la'aan haddaan sheegahayo waxbay noqon lahayd oo idinkuna dhinta anna aan dhumo oo raraado laakiin waxaa idiin sheegahaya waa malab saafiya waa caano dhay ah war wanaagga ha lagu dadaalo khayr baan sheegahaya inaad idinku cilmigayga qaataan iyo wanaagga aan sheegaya aad ku reera maashaan oad ku badbaadaan ay nabiga ku been abuurto naar galo miskeenaysaa bul doqonnimadiinna haddaan beenaabo aho been abuurinhayo waa idin kharibi laha hal isfuray ohan lahaa buu gabdhaha xijaabka laga dhigo ha laisku boodo oo muslimiinta hala laayo waxaa idiin sheegay wax saxan oo diin ah ood kulligii qaraysa inuu wanaag yahay inaan wanaag daldaloodi midhaha gurata anigu dambiga la fadhiis caqliga xagge ka imanayan bu ninka kadaabka muftari waxa lagu yaqaana ummaddu inuu dhumiyo sida ibnu siina iyo farabi iyo jahm ibnu safwan iyo khaylaana dimishk balaayo waa lagu yaqaanaa laakiin ninka muxsinka ah ee wanaagsanee saadiqa wax run uu sheegi marka ula xisaabtama wuxuu yhi ayakuuna ma idin ahaan hayaa lakum idinku bu yidhi almahna almahna asalkiisu waa allada allada weye ayb min hayri tacab waa shayga ku macaansato eed ku degto wax dhibaadan dareemayn ruuxii saafida ahaa iyo wixii macaanaa ah ee dhayda ahaa iyo midiinba ad idinku aadanaysaan alaya almaam anigana madembi baa la wareegi bu alaya dusha almaam madembi ba ahaan anugu madembi baan dunka saaran idinkuna saafiya dhaybaad guranaysaan ashhadu waxaan qirima weygi waxaa doontaan wade la samictu rasuul lah yaquul wuxuu u jeedaa iska wax kale kamihiinaan ka hadlahaya wa kale iska badaadii wuu deliishana hadda wuule kabtiinaan ka hadlaya nabi maxamed waxan ka xifdiso dhan ba idin sheegi ama badbooda ama buuqa idinka idin taalla ashhad waxaan qiraya la samictu rasuul allah rasuulkii ilah inaan maqlay yaquulu asagoo le ida nqataca hadduu goco shiscu axadikum midkiin yeelankii ama indhalihii waxa tirabada kabta suunka ku hayo wey shiscigu yeelankaas cagta saa uga waregaya kabta galhayo lugta saa u yeelan baa le ama ataa indhaluhu asagu waa midkan suulka la geliyo xiscu hadiku midkiin yeelankii falaa yamshi yuusan soconin fii naclihi اlأkhra xataa yuslixa warka joojiibo aniga hiscu axadikum bas ay qoran sax wey dhib ida nqaaca hadduu goo shiscu nacli axadikum midkiin kabtiisa kabtaa yeelankeed hadduu goo falaa yamshi yuusan ku soconin fii naclihi ukhra kakisi kale xataa yuslixu ila hogaajiso kaf hadday kaa go'do ama sigisaantii mid uu kaa dilaaco ama labadaba ka siib weye labada lababa siib kabtan u fadhiisa hagaaji aysan ka ahayn labadaba waa cadaalad baa la rabaa labadu ha gubteen boorka dhex qaatay labada midigtii bidcida ilaa ka wada hagaajinayso inay wada kaba qabaan wax la garto weeye inay wada kaba la'aadaan wax la garta wey nabi maxamed baan ka maqlay bu midkiin hadday kabta ka go'do ilaa kabta uu hagaajinaya takalaha siibo ama ha dhaqaaqin ha soconin barta ha dhaafi yaysan dhici wey intaay kabta kuu godo inaad halkan taad gashato tii kale ad kaga soctona ku cadda midna way dadku lama ogolo warasiib aysan ka ahayn halkaa fariiso hagaaji idinkuna budbooda bu <clears throat> baab idaa daraba arajulu fakhida akhiihi walam yurid bihi suu'a wuxuu baab idaa daraba arajulu ninku hadduu garaaco fakida akhiihi walaalkii bawdadiisa walaalka ku gara fadhi inaad bawda ku dhufan karto gacanta walam yurid bihi suu'an xumaanooso oga jeeda walaalkaa xume iyo dil midna ma lihid laakiin marar badan baa adoo qosaya walaalkaad xoogu bac ka siin ayib ama xooguu jug baa ka siin aadishi kaama aha kala tuur oo kala qoonjaxna kaama aha ee waxay kaa tahay <laughs> waa gacal cun baa la yahda isku hadlayn xadaثna abu macmar qaala xadaثna cabdاlwaariث qaala xadaثna ayuub ibn abi tamiima can abi اlcaaliyة albara qaala mara bi cabdالlahi bnu saamid sanadka waynu soo marray dhowr koor wadaadahan kale macruuf way ladaykum mara bi cabdالlahi bnu saamid baa isoo maray faalqaytu lahu kursiya taabicigaasaa isoo marayo markaasaan kursi u dhigay gambar baan u dhigay gambar baan u dhigay bui fajalasa waa ku fadhiistay faqultu lahu waxaan ku idhi cabdullahi bnu saamid ina ibna abi ziyaad alumawi ninka ibna abi ziyaad loo yaqaanay reer bani umaya qad ahara asalaata salaaddii buu nafta hogooyo waa dibdhigay famaa ta'muru maxaadna faraysaa fadaraba fakhidii darbatan waa dhuftay booyadii wuxuu ku dhuftay dhufasho dhurbaaxo booyada baciga sii axsabu waxaan u malayn buui qaala inuu yidhi cabdullahi bnu saamid xataa aara fiiha ilaa uu raadeeyey ilaa aan dareemay xanuunkeed saar ma ahayn xoogow ilaa aan dareemay raadkii dhurbaaxadii barataa dhici kartaa uma qaala wuxuu yihi marka cabdulahi bnu saamid sa'altu abaa darin baan weydiiyey kamaa sa'altanii saa wax ii weydiisay fadaraba fakhidii kamaa darabtu fakhida kabr ah. waxaa weyaan waa xadiid musalsal bilficl bidarb waxaa tara dad dambadhe saxaabigii markaa xadiidka ka qaadanaya buu bac iga siiyey anna hadda markaan kuu sheegayo baclaan kaa siinaya ayib saa u ilooban wey fadaraba fakidii beyidii buu garaacay kamaa darabtu fakidaka faqaala wuxuu yidhi salli salaata liwaqtiha abu dar markaan weydiiyey saasuu yidhi abu wuxuu ka soo tabiyey nabi maxamed sal l slam salli salaata salaada tuko liwaqtihaa watigeeda wakhtigeeda ku tuko xilligay salaadu gashay afdalka a tuko fain adragta hadaad soo halaashood gaadho macahum ayagaa la jirankooda salaaddii oo weli taaganoo ay tukahaba u timaado fasale ayaan la tuko annagaad soo tukatay walaa taqul hays odhanin qad sallaytu gurigaan kusoo tukadayo falaa usalli macahum la tukan maayo tii aad tukatay waktu fadiilay ku dhacday tan ay nafta ka gooyeen ay taagan yihiinna la tuko yaa lagu dhihi ninkii hebel ahaa wuxuu keenay khilaaf iyo khuruuj aima caalalmusalliin iyo fadqaawo loo wadaa iyo baryahan in lagaa shaqey laga yaaba laguu diro boolis laguu dhiibo marka waxba buuqas gelina ayagaa la tuko fadli wakhtigaadana tuko xadaana abulyamaan wadaaddaa waxay leeyihiin waxaa loo deliishanayaa xadiidkan oo kale in aysan bawdiyo cawro ahayn see lagu deliishan cawro lama taabtay dheheen cawro nin kalaan baa taaban kara ruux kale hadduu taabto meesha uu gacan saari karo ama uu garaaci karo waxaa laga garanaya meesha inaysan cawro ahayn bay dheheen ayaa sharig hawl culus wey socon maysa miya cawrada labada cawra mukhallada iyo cawra mukhafafa ay u kala qaybsamaan marka bawdida qaybtaasa ka mid tahay faqd xayin walaa meyitan xadiidka dacfi baa ku jira dacfi baa ku jira xataa mhm. hataa hadday mara saaran tahay xataa hadday mara saaran tahay ma la taaban karaa qoraha xuniyan ma kuu dhegi karaa adoo mara qabo macawis qabo ya hawshaas almihim waa masala khilaafay laakiin waa xadiidu jurhudin axwad bukhaari yidhi baa xoog badan xadiis baana ku asaxay sida cinda shekh albaan u marayo marka waa cawro wey sida raajixa xadaثna abulyamaan alxakm ibn naafic qaala akhbarana shucayb ibn abi xamza can الzuhuriyi can saa'im bn cabdاllahi bni cumara ana cabdاllahi bni cumara akhbara ana cumar bn khaaab saxaabigaas ayaa inطalaqa raacay maca rasuuli ilah rasuulka ilahay buu la jaan qaaday fii rahطin koox maceed oo min asxaabihi asxaabta nabi maxameda qibala ibna sayaad ibn sayaad loodhan jiro yahuudi ahaa ay nebi maxamed iyo cumar iyo saxaabo kala aadeen xaggiisa xataa wajaduuhu ilaa ay heleen ninkii ibn shayaad ahaa yalcabu asagoo la ciyaarhaya maca alkhilmaani caruur la ciyaarhaya ninka xoguu markaa muraahiq weeye toban jir dhowr iyo toban jir ah oon weli qaangaari fii uطumin xisni uطumku waa meesha qalcadda ama meel kor loo dhisayo dirgada korkeed ku ciyaarhaya uطumku marka xisnigo kale wey meesha dhufayska oo kale ama dalcadda oo kale ah yaa la yihahdaa fii uطmin buu kula ciyaaraya xisni ama dalcad ama dhufays dushii fii uطmi bani makhaalata reer bani makhaala waa qoys ansaareed wey qolihii reer bani makhaala dalcaday lahaayeen iyo dhufaysa lahaayeen buu ku ciyaarahaya carur kula ciyaarahaya waqad qaarab wuxuuna ku dhowaaday ninka ibnu sayaaba yowmaidin maalinka nabigu uu aadahaya alxulma qaangaadh inuu biyo duuliyu ku dhowaaday toban jirko iyo toban jir meelahaas wey nin culus wey falam yashcur muusan dareemin ibnu sayaad xataa daraba الnabiyu dahrahu biyadih nabi yaa dhabarka rubax lagu dhuftay la soo jeediyey xataa daraba الnabiyu dahrahu dahra ibna sayaad biyadihi uma qaala wuxuu yidhi nabi maxamed atashhadu ma qiraysaa anii rasuul ibnu sayaad ila waa yahuudi waa nin yahuudi aw oo markaa xulafadii ansaareed ah atashhadu anii rasuul اllah war maqayaysaa inaan rasuulka ilaahay ahay fanadara ileyh rasuulku fiiriyey balaayo qaba wey inkaar qaba faqaala wuxuu ihi ashhad waxaan qirayaa anaka rasuul ummiyiin waxaan qirhayaa inaad tahay qoliha ummiyiinta carbay rasuulkooda ila mogta ilmaha yarka waalidkii waxay ku akhriyaan yuu dhegta ku qaadaa waliba nin markaa dee inuu qaangaara ku dhowo oo dhowriyo toban jir ama toban jir ah nin weyn weye shan jir markuu yabaad ka baxsanyahin hoyadii wax ku akhrin buu aaminaya ayib idaa marka yuhuuddi dhashayn baa ka dhaadhicisay rasuulkan sumartaha waa rasuul laakiin carab baa loo soo diray innaga reer bani israa'iila iyo nasaare iyo yuhuud shuqulkuma laha warkii buu la taagan yahay marka ashhad waxaan qirayaa wa annaka rasuul alummiyiin waliaa waxba qorin waxbana akhriyiin oo carab ah le u badnaayeen iyaga qaalibbiisa u ahaye dad iska remiyi oo iska reetuulo dego oo iska ganato ah oon aqoon badan lahayn ninka kaatib waa ku yara boqolkiiba laba boqolkiba saddex bay ahayen meesha maanta ninka ninkaasta wax qorahayo ayib qaala bnu sayaad wuxuu ihi isagii baa hadlay marka wuxu ihi fatashhadu anii rasuul اllah nabi maxamed ad u maqiraysaa inaan rasul ilahi laftiga ah ile laftiga ma yaraystayba rasuul baan ahay ayib <laughs> fatashhadu maqiraysaa anii rasuul اllah farafasahu الnabiy sal ly slam nabi maxamed baa haraatiyey baacoga lagu dhufto naga tag bardoqon baa tahay nacas ayib misabi baa la diraa sidii nabi noqda la argayo yadoo aataynahu xukma sabiyan laakiin rasuullah meelma carro la dirhaya sigul kamaan xataa maala gaadhin <laughs> marka waa iska hadaaqe marka feedhaha lagu dhuftay farafasahu nabi la akhriyo wey rafsigu waa haraatidoo kale wey codada waxay dhimeen rafsigu waxaa weeye in meeshaa shaarku iskugu yimaadee kuleetay inti saa lagu qabto lagu dhufto lagu jafaalayo taasaana macnaha u dhow nabigu intuu abto majaamic eh, amiisi meeshu raabadda iyo kulooti int nabigu saa u abtay buu udiyey saa u jafaariyey markaasa saa loo tura haddana ayb labadaa macnaba waa jiraan farafadahu nabiyuna bacda nusba qorya daad la akhriyo bidaad nabigaa tuuray uma qaala nabigu wuxuu hi aamantu billaahi wa birasuulih u fiirsa xikmada aamantu billaahi allaan rumeeyey iyo wa birasuulihi ilahay o dhan ba waa rumeeyey laakiin adigu nasiyaada nin xanuunsan waxaa tahay kaahine caraaf ah ilma hagaaqa hayaa tahay idan nabigu waus uu garanaya wuxuu yahay waa kaahine wuxuu ku yidhi uma qaala linisiid maada tara oo maxaa aragta horta sidaa maxaa ku yimaada warkaada waan haynaaye yaa kula shaqeeye ayib fuqbaraalihii saar xadaanka kuu yimaada maxay kala yihiin ila waxauna caraafiinta ee wax fiiriyo oo dhan jin baa la shaqeeyey miday bilcaan la shaqaysa miduu nin la shaqeeyey iyo inagay boqora la shaqeeyaanba jin bay ku shaqaystaa haddii kale asal ibnaadinku waa isku awood ayib ninkii malaa'ig la shaqaysana nabi iyo xaggaasu ka wareegay rasul iyo ambiyo ka wareeghay ninkii jin iyo shayaadiin la shaqeeyaana caraaf iyo kaahin iyo khaain iyo zindiiqi bale iyo gaal buu ka wareeghay ayib laba kale baab wey uma qaala libni sayaad xukun abu maada taraa faqaala ibnu sayaad wuxuu hi yaatiinii waxaa ii yimaada saadiqu mid run sheego wuxuu sheega arko iyo wa kaadiban beenaale sebu ku ogaay waa hayan intuu leilmaa yankaaa faqaala wuxu uhi khullia calayka alamru taladii baa lagaa murgiyey way kaa qasantay ayib haddaad tiri saadiqun wakaadin baa ii yimaada maxaa ku kala gadan kayfa tumayiz bayna sidqi walkadib idan marka been baa lagaa buuxiyey waana nabigu sheeg sal slam qolyaha kahanada ah ibliis baa u iman jin baa u iman in yaroo xaq oo run oo uu soo maqlo istiraaqu samcigaba u sheegi miata kadban uu ku dari idan nina aafaysan wey idan dadkan bani aadamka ah halkaa maalin runta sheegtay bay weligood isgaarsiin hayaan weligood halkaa laga qaada nairobi ilaa geeska soomaaliya la geyn xasaan baasaa yidhiho saasay noqotay beenta kalena afuufayan daldalha sheegi maayo waxaan been iyo bakti iyo qurun qasanaya rogaayo haweenka loo sheegi maayo caamada loo sheegay lasii qaadi maayo halka maalin laidhi hebel baa naf doona haddaan hawshaa noqonin ee xogoogu runtaayad ah ee ruux ka muuqatan baa laisdabil isgaarsiin waxaad arkaysaa nin ilaa konton sano afartan sano kule wax sheegoo kaahin ah intaa dhacday runtaay soo guurinhayaan shan iyo lix iyo toban gaari maayaan waa konton sano bal aroorkiisa waagi bari beentu daldalhay ma la soo gudbiyo la sheegi maayo intaa iyada marka aafadaasaa jirta <clears throat> nabig wuxuu uhi khullita waa lagaa qasay calayka dushaada alamru arrintii baa laskaga kaa daray way kaa murugtay faqaala nabi wuxuu uhi inii khaba'tu waxaan kuu qariyey laka adiga kuu qariyey khabii'an qarin waxbaan kuu duwan qalbiga ku hayaa sheeg inaad suurad akhrido qur-aanka ka mida ila nacmo carruur qur-aanka ka warqabaa tahay oo ku xisaabsan dadkan caruurta dhex jooga caruurta ansaarid buu la ciyaaraya dhex jooga wadada ma ahe wuxuu nabigu qalbiga ku qabto waada maxay suuratu dukhaan nabigu inuu akhriyo ama xun ka sheego ama nabigu ku dul akhriyo ilan suuratu dukhaan qaybsada hore qur-aanka nusuulkiisii iyo inuu xaq yahay wax kala saaraya ka hadlaysaa xamiim walkitaabi almubiin ina anzalnaahu fii leylati mubaaraka ina kuna mundiriin fiiha yufraqu kulu amrin xakiim amra min cindina ina kuna mursiliin raxmata min rabbika inahu huwa asamiicu alcaliim rabbi asamaawaat waa intaaso dhan tanhiilka quraanka aad uga warramaysa ayib inii khaba'tu waxaan kuu qariyey laka adiga khabi'an qarin wax la qariyey dukhaan bay ahayd addukhaan buu nabigu qalbiga ku qabtay faqaala wuxuu idhi adduk huwa duk waad ii qarisay adduk deelkii alafkii nuunka u gambiyey dhansaar weligood basa wax ku wadaan dhansaartaasay ku badan yihiin kahanada iyo waxyaabaha sheego dhanba ee jinku u warrama qaarna wuxuu hi ikhsa duf ku bax wey wid baa la layhahda ikhsa asal waxaa loo isticmaalaa marka waraabuhu ku soo horaro kale eygu markuu kugu soo boodo ama aad caydhnaysoo kale ama dhurwaaga kugu soo ordoo kale wid baa la yidhahdaa mot ayib marka wid weye markaad eyga caydhnayso kale wid oo kale wey ikhsa ama duf ku baxoo kale wey way ka halawda idan horaan wuxuu qirtay in laba beenaa mid beenaa mid run u yimaado haddana wixii loo sheegay dhansaar buu ka tuuray idan wuxuu ku caddaaday marka inuu yahay kaahin caraaf falam tacdu dhaafi mayse adaraka qadarkaada dhaafi mayse inaad kaahin tahay ood gaano tahay dhaafi maysad wey waa dhamba orka lagu cadab qaala cumar cumar seeftiis waa bananka tale marka qaala cumar yaa rasuul nabi maxamadow ata'danu lii ma idmaysaa fiihi fii mina sayaadin an adriba cunaqahu surkaan ka goye ka leexo khaainka duqtuqlayn haya yaa tiidi saadiqu wa ku haya xagana rasuul ba ana la soo taagan aan dila ka leh dhigiisa baan meesha dhaafina khaainka faqaala nab wuxuu hi in yaku marka cumar wuxuu u qaatay inuu dajaalka yahay dajaalka nabi sheegay ee soo bixi doona iman doona inuu yahay iyo u qaatay yajuuj wamaajuujka iman doona wax dhan gaalo wey nusuusta caddays faqaala wuxuu in yaku hadduu yahay huwa asagii dajaal hadduu yahay laa tusallatu caleyh laguu sallidi maayo maxaa aduu dili maysa nabi ciisa deli doona hadduuba dajaal yahay oon ku qadarin uu dajaal yahay ninkii dili lahaa ee loogu talagalay qadaran wa sharcan adiga ma aha nabilaahi ciisa wey ayib wain lam yakun huwa hadduusan ahayn ilmo yaroo iska halaaqayo jin dhexdooda uu yahayna falaa khayra laka fii qatlihi dilkiisa wax khayr kuguma jiro nabigu dil oo surka goma dheh laakiin wuxuu sameeyey wax gaalnimo ah wey sadiga mumayizkaana cinda aljumhuur kufrigiisa waa la ictibaarin ilma labayo toban jirdajo wax kala garanay mumayiz oo murquusan hadduu gaaloobo kufrigaa loo dili sida cinda jumhuur raajix ah islaamkiisna waa la ictibaaro kufris waa la ictibaar laakiin nabig wuxu uhi falaa khayra laka fii qatli wax qatligiisa khayr kuguma jiro lanna waa weli ma gaadhin shaydaan baaba dhex fadhiistay aaniyan waa ahlu kitaabba wuxuu ku jiraa cahdiba ku jiraa idan inta iyagu ballanta ka burinaya inaga baddaa kaahiniyo carab dhaafi maayo weligeedna carab kaahiniyo carab waa taqaana asnaamtooda baa la hadli jirin intuu jin dhex fadhiistoo sheedaa dhex galo iyo asnaamtooda dhexdooda jin baa ka dhex hadli jiray neefaa lai soo gowraco sahal la yeelo boqorrooyl baa maanta iman doona marka nabigu saxaabada u dirana waa kii wada carareen la laayey khaalid mar buu dilay oo markuu sanamka buuriyey islaan baa kaso dhex bootay seefu suu ku gooyey jariir bin cabdillahi albajali sanamkii ree mxuu ahaa dilkhaasa la odhan jiray waa kii asagana ka shaqeeyey idan markuu nabi maxamed asnaamtii la burburiyo o waxaa ka soo buri jin iyo naago ayb maxaa yeele haalibkii jinka quraysh dhuhin jira haween bay u bannaayeen saa bay asnaamtoodo dhan magacoodu qaalib wuxuu ahaa magac waxay lahaayeen dhadig bay lahaayeen maafe iyo cuse iyo laate iyo soowad muxuu ahaa iyaasif iyo naa'ile iyo wad wax noocaasay u bannaayeen qaala saalim wuxuu ihi fasamictu cabdاllahi bni cumaran maqlo yaquulu leh inطalaqa bacda dalika maalinkaas nabigu waa taagay waa soo tijaabiyey ibna sayaad wuxuu yahay mar labaad nabigu waa ku laabtay huwa nabi maxamed iyo wa ubay bnu kacab alansaari yowman maalin ila nahli timirtii iyo beertii bay aadeen allatii timirtaasoo fiiha ku jiray ibnu sayaad beer iyo timiray lahayn ibnu sayaad iyo qoysku lahaayeen iyo nabi maxamed iyo ubay iyo saxaabo kala aadeen xataa idaa goortii dakhala anabiyu nabigu u galay oo beertu u tegey dafiqa anabiyu nabigu wuxuu bilaabay yattaqii inuu isku ilaalinayo isku gabinhayo isku qumaatinayo bijuduuci nakli timirta jirideedii geedii weynaa timirta ahaa yuu nabigu isku gabinhaya isusu u arag wuuna jiifa asagii timirtu dhex jiifa ayib xilligaa marka uu jiifi iyo xilliguu keligii yahay iyo markaasay jimanka wax ku akhriyaan la hadlaan yataqii nabigu isku ilaalinhayo isku qarinhayo u ku gabanayo bijuduuci nakli wa huwa yasmacu nabigu wuxuu ka maqlaa min ibni sayaadin shay-an buu ka maqlaa qabla an yaraahu intuusa arag wbnu sayaadi mudajac calaa firaashihi idan nabigu wuu isu gabiyey u dhutaaleeyey u gabaday asna qadiifad buu ku jiifaa wabnu sayaadinna mudajac wuxuu ku jiifaa calaa firaashi gogashiisiibu ku jiifaa fii qatiifatin buu kusii jiraa qadiifad lixaaf wey busto weyn oo la waasa u sugnaa fiiha fi lqatiifati waxaa ka yeedhaya zamzamatun hunhuni baa ka yeedhaysa waa ruuxoo sanqada ka hadla adoo intaad afka isku qabato hadalka asan ka sii daayo wey ayib hadalkaad kur celiso khayshuun ka soo baxa la yhaha zamzamada waa saas baa ilaa amminka u hadlaan gaalada meesha ruuxa muslimka ama biniaadamka ama carbeed ama soomaaliga markuu hadlahayo erey furan bu ka hadlaaya oo xanjirada toosa uga soo bix bannaanka u baxaay gaalo markay hadla hadalkooda dib bay u celeen sanqaday ka hadlaayaan somaydan arag mise waxaan jira maan iska sheegay u fiirsada idinku haddaba eega saas wey kulligii hadalkoo qurnaa ku jira waa dhaqanay leeyihiin weeye asal ay lahaayeen oo qurunkaas ah ayib fiihaa waxaa ka dhex yeelaya maradii zamzamatun hunhunno ama sacanka hadal fa ra'ad waxaa aragtay nabigoo soo gabanhayo dhegaysanaya ninki wuxuu ku hadlayey ummu ibna sayaad baa aragtay annabiy aragtay hooyadii waa bera u dhoweyd yaa aragta nabi maxamed usoo dabanaya wiilkeedii oo dhegeysanaya wuxuu ku hadlay huwa nabigu yataqi isku ilaalinaya ama ku gabanaya bijuduci nakli faqaalat waxay tiri libna sayd ku tiri ay saaf saaf waa magaciisi saaf baa la odhan jiray wasmi waa magaciisii haadaa muxamadun bay tiri saafiyow nebi maxamed waaka way ogtahay tahay nebi maxamedigu inay wiilkay dagaalsan yihiin oo isku baab aysan ku jirin oo wiilkeeda kharrin way la socotaa laakiin waa hooye waxay tur intii intii la qabto la dili lahaa wax baas buu ku hadlaayaa bal a cararo ama waxa hunimada la dhegaysanay <clears throat> ha joojiyo fatanaaha waxaa ka haray ibnu sayaad halkiibu ka haray waa joojiyey hunnimadii damdamtii wuxuu waday iyo wuxuu la hadloo dhan buu ka baxay faqaala nabina wuxuu i low tarakathu hadday dayn lahayd hooyadii labayana oo si fiican buu caddayn lahaa bimacnaa yani wuxuu ka hadlaya baan dhegeysan lahayn waan maqli lahayn waxay jinku u sheeghayaan waxay amrhayaan waxo dhan baa caddan laha wey ma iska yar aamusto saxaabadu u laha nabigu waa oga lakin saxaabadu bay si baan uga laha marka cumar baa seeftiisa la bixi laha wey qaala saalim wuxuu yihi qaala cabdullah cabdullaahi wuxuu yidhi marka intaa kadib cabdullahi bn cumar weye qaama nabiyu nabigaa istaagay fi naas ummati nabi axmed waa soo laabtay muslimiinta u khudbeeyey faafnaa waa ammaanay cal allah ilahay wuxuu ku ammaanay bimaa ammaan buu nabigu ilahay ku ammaanay huwa ahlu alkiis u yahay wuxuu rabbi mudnaa buu rabbi ku ammaanay ayb umaga kara dajaal nabigu dajaal buu ka sheekeeyey faqaala wuxuu yidhi inii anugu undirukumuuhu waa idinka digahaya dajaal saxaaboy dajaal wuxuu yahay idan caddayn wamaa min nabiyin nabina ma jirin adduunka ma soo marin ilaa hadduu soo maro waqad andara qawmahu tolkiibuu u digay nabi kastaba min abina aadam ilaa nabi maxamed waa ka digeen laqad andara waxaa digay nuuxun baa qowmuhu tilka oga degay dajaal walaakin hase yeeshee aniga nabi maxamedo saaquulu waxaan odhan lakum idinka idinku dhihi fiihi fii amri adajaali wa xukmihi wa calaamaatihi wa amaaraatihi qawlan lam yaqulhu nabiyu liqowmi waa cadooy inta nabiga u horeysay calaamad aysan sheegin baa idinka sheegay dajaal qowlan baa idiin sheegay lam yaquul uusan odhanin hortay nebiyun liqowmiyi tolki taclamuuna waxaad ogaataan rumaysaan annahu dajaal acwaru waa ila yahay ilcawar wey isha midig baa cawaran oo ugla yahay wa ana allaha laysa biacwara haddii markuu aakhiru zamaanka yimaado webiyaal fataho oo cirka uu soo da'o oy beeruhu baxaan oo wuxuu yidhaahdaba ay u socoto oo dadka daciifuliimaanka iyo dhan ba ay u qaataan inuu rabbi ilaahayba yahay ilaahay indhaha malaa la yidhi la socda saxaaboy fakhradin araazi ayaa wuxuu yidhi doqonnimadiisa wuxuu yihi xadiidkan nabi maxamed ma dhihin buur xadiidkan waa mawduuc cala rasul sal slam nebi maxamedna kama soo bixin min famhi shariik bu sabab ruuxa bani aadame hadda iskaga qasmahayaan dajaal iyo alla waa kuma buuri dajaal inuu makhluuq yahay oo u baahan yahay oo u lugaynayo lagu waaweyn yahay way muuqataa ilahna subxaana wa tacaala waxaa sida munaasaba ka yahay calaamaat alxuduud wاlkhalqi wاliijaad baa ka muuqda ninkan wtakhliiq baa ka muuqda dajaal waa insaan sakaraad ah tacbaan ah rabbi subxaana wa khalqigiisa ma shabow eko maxaa marka looga baahan yahay rabbigii laysa biacwara wa ina dajaal acwar maxaa looga baahan yahay ibnu teymiya wuxuu ii raxmat ullah fakhrudiin arazi way ka hoos baxday buui weligiina waan ku naqaana jur'ada in xadiis nabi maxamed derbe lagu dhufto waana arrimo sandaqa keeni kara jura cala rasuul bay tusaysaa waxaan aragnay buui dajaalka iskawada wax amra hayee ku haya cirow sooda dhurow dhaqaaq dheeray bood kanow dhimo kanow koc meydka noolee qubuurta dad ka soo bixi lanno dajaal ruux buu qaban doon xudhi haddaan labadii ku dhashay soo nooleeyo may rumayn oy rumeeyaan haa ballamka ilaahay qubuur buu tegahayaan ayayda oo soddon sano ka hor qallabtay ama shan oo sano ka hor qallabtay iyo awowgaabu dhihi soo bax aw jaaco soo beed maxaan anugu ilaahay baa tahay warrumaa wiliyona naglaha waa ka waalidka rumeeye ay u daran tahay markaasuu dh aamantu birabbi waa ku rumeyey saacadalaba waan ku rac adiiba hooyaday soo booday maca asalaama nabi maxamed bn cadi wuxuu ihi shaydaan wa wax meesha ka soo baxay ibliis wey waa laga sii degey waxa soo baxay awjaamc iyo awowgaadi muslimka ay dhinteen ma ahee shaydaan iyo jin baa qabriga ka soo boodi oo soo dul fadsadhi annagaa awowgaa iyo aabbaha nabig waa ka sii iska ilaaliya wey fitnada ayada nabig waa sii sheegay wuxuu ihi marka dad masaakiin ah oo muslimiin ah oo sulxa ah oo barkood saxaabahaba ilah laga dhigtay bacdu raafida sayidina cali bt anta huwa war maxaan ahay buu ihi anta allah bay dhaheen aladi laa ilaha illa hu war maaniga ilah marjooga ma ilaah baa tahay xorod weyn buu qoday wuxuu hi qoryaha lasoo ururiy nin qumbur loola jeedayo asagu addoonkiisa ah yuu qumbur intaad dameero kaxaysatay iyo ciidan xaabo soo gor muddo yar baad leedihin ba haddaydan ka toobadkeenin shirkigaas iyo kufrigaas waa idin gubhayaabo waxay dhan ballamka ilaahay rabbi ilahan adiga anagu ma ogin anta huwa kulligoo intuu qabtay buu dabka ku goray lama ra'aytu alamra amra munkara ajajtu naari wa dacawtu qumbura bui marka gabaybu ka tiri markaan arkay bui hawshu inay culus tahay oo ilaahay khayrkiiba ilah laga dhigtay baan u yeehay dabkaygi xoradkaygii baan shiday bui qumburna waa u yeehay markii lix iyo toban dhowr uu ku riday oo uu gubtoo dabka lafay kooxda kale waxay dhaheen haddaaban hubsanay ilaah tahay weli qaybta dhimeen lagu tiirin ba waxay dhaheen haddaaban hubsannay liannahu laa yucadibu binnaari ilaa rabbu naar bay dheheen fitna mogta u ansa taas waa tii cali buui ibnu taymiya hadda shaam iyo xijaaz iyo waxaan ku ognahay buu iyo masar <laughs> dad ilaahay khayrkii caabudoo daba taagan geedo dhagax cada iskabada nin taagan oo weyn oo il weyn oo wax dubanhayo aad qaribaya iska dhagax dad caabudanaynaa buui marka jahligaada kamidta sharciga nabi maxamed yani cuquusha bini aadamka iyo mustawaha iyo mujtamacadka duuro dhan nabigu waa la hadlay ninka asagoo caqli badanoo cilmi badan oo ku garan karaayo marka u horraysaba fahmi inuusan ka rabbi ahayn waxaa ku filan cilmigiisa kale caqligiisa kale shacabka tacbaanka waxaa fahmayna war ninka il weynoo fuursan buu le iskaga lacawey shareecada dabaqaadka ummad dhan bay la hadashay nin bisa lama hadlin shareecada dabaalka iyo doqonka iyo nindhaxaadka iyo ninkoraadka iyo geesiga iyo fuligo dhan waa la hadashay nin ingooya la hadashaa marka wuxuu i waa kaa maqan tahay bal xadiidkan inuu yahay weliba e, uu yahay mucjisadka nabiga meeshu ku caddo ayib lannu waa hadal lam yaqulhu axadu min alambiya qablah waana calaa madaahira baadiya ayagoo sidaa tahay wejigiisa dajaal waxaa ku qoran kama fi saxiix waxaa ku qoran kaafir kaaf iyo fa iyo rabaa ku qoran yaqra'uhu kullu axad kullu mumin ruux kastoo qaari ah iyo ruuxaan qaaribu ah, maca daalika dad raaci ciidammaa daba kici ayib almuhim waxaa nin kastoo qaari maanta mabda xun la yimaado in baa wax la yaqaano wey ruux kastoo maanta mabdac xun iyo gaalnimo iyo kufri iyo diinla'aan la aan la soo istaaga inbaa u sacbaynaysa baarlamaan baa u taagan liwaadka in la fasaxo uu codaynaya xaqa dadka liwaadka luutiyada khaniisiinta xaqooda waa in laga hadlo waa maadada lagu bixiyo weye qaabka laisku liwaada iyo liwaadka xaqooda lagu bixiyo canada iyo iskoolaadkeeda maaddo ka baxda wey macalin baa sharxaya hawshaas maaddo ka baxaysa wey ayib bushbaleeferma oo taas yeli mayno idan marka wax kasta nin baa u sheekh aynu ka soconno وأن الlaha ilahi subxaanaه wa taعaalى laysa bacwar xadaثna muسى بن ismaaciil tabudaki sharkiisa ilahay ka maangalow ayb xilliguu nabigu iman doono waa caddeeyey in aakhiru zamaanku iman doono xilliguu soo bixi doono calaamadiisu dhan nabigu waa sharxay salawatullah waslamu alayh ummadda marka waa in looga digaayo fitno kastoo adduunka ka dhacdaay tamhiidan lahu weli dajaal wey shar kasta asagay gogolugu ah xadaana musa ibn ismaaciil atbudki qaala xadaana wahayd qaala xadaana jacfar ibn muxamed an jacfar asaadiq ninkii loo yaqaano wey aalu beytka ahaa can abiihi maxamed ibn caliy ibn xusein zayn alcaabidiin maxamed albaqir ninkii loo yaqaano waa isaguna ayb can jaabirin qaal kaana الnabiyu ida kaana junuban kaana nabi nabigu wuxuu ahaa ida kaana juuran markuu janaabo qabo yasubu kii shuba calaa ra'si madaxiisa alaaa xafanaatin saddex sacab ama saddex cantooba biyoah saddex cantooba biyo nabg maxa iskaga shubi jiray toban badanna waa laha oo min maain biyo ah inaad ku dhibto ood lafta madaxa rugto ood maantalo tobada isku sii dayso ood nafta iska qaada ma saddex saacaboo waaweynoo biyo ood madaxa saa u geyso yaa kugu filan qaala alxasan wuxuu ihi marka ibnu muxamed xasan ibn maxamed ibn xanafiye warasada cali bin abi aalib abaa cabdilaah abaa cabdilaahayow waa jaabir kunyadiisiiye ina shacri aniga timahayga buuri akar min dalik timahaygu intaa ka badan yihiin tima ay saddex sacab yani saddex antooba ku fillaan karaan oo malihibu timo badan baan leh marka shan sacab iyo lix sacab iyo tuubo madax lala gala sheeg qaala wuxuu ihi raawigii wadaraba biyadihi calىa fakhidi اlxasan faqaala ya bna akhi jaabir marka gacantu intuu koru qaaday yuu ku dhuftay dowladii xasan wiilkii yaraa ilaanu timo badan baan leh wadaraba cali waa dhuftay wadaraba caliyun biyadihi yaa dhuftay wey calىa fakhidi اlxasan ibn muxamed faqala wuxuu ya bna akhi walaalkay wiilkiisu ila adeer buu u yahay kaana shacru الnabiyi akara min shacrika wa adyaba buuri xadiis nebi maxamed baan kuu sheegay wa khayrulhadyi hadyu muxamadin sala allahu alيh wasalam nabigu suu qabaysan jiray janaabadan kuu sheegay markaas waxaad la soo taaganta anu waa ka tima badanay nabi maxamed kaana shacru nabiy madaxaan yarka sakaraadka kaana shacru nabi nabi eh, timihiisa ayaa akara badnaa min shacrika timada ka tima badnaa oo wa adyaba kaa nadiifsana weliba kaana wanaagsan waa kaa madax fiicnaa waa kaa tima badnaa waa kaa nadiifsanaa waa kaa udgoodaa nagnalina ay qabaysaa laniyo maxalusaadku ka raba waxaa weeyaan bukhaari booyoo gacanta ku dhuftay baabu man kariha an yaqcuda wayaquuma lahu اnnaas wuxuu baab yahay ninkii kahoday inuu asagu fadhiisto xaggana loo istaago inaad kursiga iskaga fadhi dadkun ay kuu istaagaan sida ayagoo ku caabudahaye inaan la ogoleen buu baabi xadaana muusa ibn ismaaciil qaala xadaana abu cawaana wadax alyashkuri can acmash sulaymaan ibn hihraan can abi sufyaan can jaabirin qaal surica rasuul rasuulka ilaahay baa la ladday bimacnaa min farasin bilmadiina faras nabigu raabu ka faniina ka dhacay weliba sida raajixa nabigu kama dhicin faraskoo ordahaya ayuu wuxuu la galay geed geed timira jirridii baa ku timid markaas nabigu lugtaa kala baxday surca rasuul rasuulka ilah laga riday ama ka duulay min farasin farasuu saaraa bilmadiina calىa jidcin buuna ku dhacay jidci nakhlatin timir gunteed ama jiridda ama salkeed fanfakat waxaa kala baxday qadamahu gomadiis lugti baa kala baxday hilibgo ahaan fakunaa nacuudu rasuulku waa booqan jira waa salaami jir fii mashrabatin licaaisha qolay caaisha lahayd mashrabadu waa qolka maksinka ah ee cashuumaanka biyaha iyo alaabta iyo raashinka la dhigto baa asal loo yaqaana waxaa kaloo la yihahdaa qolka u khaaska ee hadda inna waa u naqaano muxuu ahaa jiifka maaha nimayo aydan sida fadhiga fadhi qolka fadhiga oo kale wey hmm. qolka fadhiga oo kale wey ee lagugu iman karo xaggana haweenku aysan imayn iyagu meel gooni ay galhayaan licaishata radiallahu tacala canha faataynahu nabigaan u tagno salaanay wa huwa yusalii qaacida fadhi ku tukanhay salaad sunno ah fasallaynaa qiyaaman annaguna istaag baan kula tukanay waan ku xidhannay nabigoo xanuunsanoo iska tukanay u yimaadeen oy ku xidheen ile salaadda waa fasaxan tahay laakiin nabigu wuu fadhiye ma aysan la fadhiisanin istaag bay u salaadda ku galeen uma aataynaahu maratan ukhraa maalin labaad baan rasuulka u nimi salawaatu ullah wasalaamu calayh wa huwa yusalii almaktuubata qaacidan taa hora sunna ee tanna waa maktuubo wey farad wey salaad maktuubo oo la farad yeelo waajib ah nabi maxamed oo fadhi ku tukanhaya baanu u nimid ilnagu waa soo kici waaye fa sallaynaa khalfahu qiyaaman nabiga gadaashiisaanu ku tukanno waa ku xidhannay annagoo tagtaagan fa awmaa nabigu waa miidaaray ama waa ishaaray ilaynaa annaga an fadhiista nabigu xuru fadhiista gacantusaa u yidhi war fadhiista falamaa qada salaata nabigu markuu salaaddii dhammeeyey qaala wuxuu idhi idaa salla alimaamu imaamku hadduu tukado qaacidan fadhi uu ku tukanayahay fasalluu qucuuda idinkuna fadhi ku tukada raaca asagu hadduu xanuunsan yaho istaada xamili waayo la fadhiista ayb waidaa sallaa qaa'iman fasalluu qiyaaman walaa taquumu ha istaagina ha sara joogsannina waalimaamu qaacidu imaamku fadhiya khalad wey lama ogola la sharcigu ma ogolo in bumbuunintaas iyo ruux loo istaagay iyo madaxoo la gundhiyo hawlaha lama ogolo ilaahay baa subxaana wa tacala cibaado kugu eh wuxuu waa walaalkaa ixtiraam xurmeed laakiin tacdiimka iyo weyninta noocaasi cibaadow lama ogolo gaalnimay bay keenaysaa ayb koofiyadda hala siiday iyo maxkamadda halwararku sujuuda iyo hawlahaas o dhan gaalnimo waa laska ilaaliyo <clears throat> ayb kamaa tafcalu faris biculamaa'ihim ree faris siday samayn jireen oy boqorradooda ku samayn jireen baad samayseen ayaaloo noqon ayb yani laa tafcalu ha yeelina kama tafcalu faris biculamaaiha ayb idan lama ogolo wey qaala bukhaari wuxuu yihi wulida lifulaan min alansaari hulaam yani silsiladka horaa meesha kugu jira hadde jaabir ba xadika inoo wulida waxaa loo dhalay jaabir ahay lifulaani nin oo min alansaari ka mida wiil baa loo dhalay nin ansaariyadoo dhan jabeer waa ansaariye ninaan qaraabano ansaari ah ayaa ilma u dhashay wiil baa u dhashay fasamaahu wuxuu u bixiyey muxammadan fa qaalat ilansaar ansaar waxay tiri laa nakniika birasuuli illaah nebi maxamed kugu kunya dari mayno naanaysti nebi maxamed uu lahaa laa nukaniika birasuuli rasuulka ilahay kunyihiiso kale kusiin mayn ah, maxamed hayso laakiin abulqaasim oo kugu dari mayno xataa qacadna ilaa aanu fadhiisannay fi ariiqi wadadeedaanu fadhiisanay nas'alu can isaaca saan u soconay meel waddaan fadhiisay nabi maxamed baa soo maraya layidhi waan u fadhiisana waxaan weydiinay qiyaamada goobna dhici doontaa lianna asaaca fi shariicati ay ku aroortay hiy alqiyaama faqaal nabi wuxuu uhi ji'tumuunii ma waxaad iigu timaadeen tas'aluunii inaad weydiisaan can isaacati qulnaa nacam haa nabi maxamed intaasaan u soconnaa nabi wuxuu uhi maa min nafsin manfuusa saacadda fog ee qiyaamo maxaad ka sheegaysaanba waxaa idin leeyahay maanta ruux nool boqol sana gaari maayo idan waxaa weeye qasru lamal ruuxa dadaalkiisa iyo xirsiga addunyada ulen la soo gabaya la rabaa qayaamadu waxay dhici doontaa adugu xilligaa xilligaas idan adduunku waa ma dhowo wey waxaa ku geli markay himidheere iyo ididila dheere iyo imaanlii baa ku geli marka nabiga usoo gaabay waxa nin ruux maanta nool oo boqol sana gaari garaa mama jiraan warkuuba dhan yahayba maxaa qiyaama ku gaara maxaa qiyaama kaa galay adigan baad maanta boqol sanaba dhaafi doonin ninka kugu cumr dheer maxaaba qiyaama kul la gaadhaysaa aya meel fadhiisa wey oo diyaargarow maa min nafsi naf ma jirto manfuusan neefsanaysa ya'ti uu soo maraya calayha dusheeda miatu sana boqol sano maanta ruux taagan oo nooloo neefsanaya bani adanka laga hadlayaa oo boqol sano gaarhaya ma jiraan idan xadiidkan waa xadiidka caddaynayaay hmm. cadayna xadiikan inuu khadar dhintay oosan noolayn nabiylah khadar nabi maxamed baa xukumay khadar baan arkay hawlaha caamada warkooda wey laba nabi afar nabiba waa nool bay yidhahdeen laba waa la sallami karaan nabiyullaahi ciisa iyo idriis way nool yihiin ba nabi ciisa muran mala qur-aanka caddeeyey nabi maxamed waa caddeeyey nabi idriisna wa rafacnaahu makaana caliyin bay ka qadon xidhan cirku jira waa noli wadaado badan baba qababa dhiba ma laha labadaa cirkay jiraan bay dheheen laba dhulka joogaa jira nabi ilyaas iyo nabi khadir nabi ilyaas meelaha dekadaha iyo boodharada iyo xeebaha iyo meelahaasu joogaa bay dheen qolyaha tujaarta u duceeya nabi khadirna reemiyo tuulooyinku wareegaa bay dheheen calaamadna waa leeyahay rasuulkaas baan laf lahayn bay dheheen suulkiisu laf mala waa iska carjaw somalia markaad ku salaamayan saasuu kuu qaba haddana suulku u boodahaya haddana saasuu u haddana saasuu kuleeyahay suulkiisu raadinaya buu kuleeyihi salaanta asalka halkaasa ka timi salaanta ruux intii la salaama haddana suulka loo boodahayo asalkeedu waxaa weeyaan waxaa la baadhahayaa khadar baa la baadhahayaa <laughs> hawsha wax iska ilaaliyo waxay marka reemihiibu khadar asagu nin wax isku soo dhigahaya rarafan oo diif ka muuqato oo rafaadsan oo magan allahi bu kudhe dadka waa naga tag uu ku habaara maalkaasa kugu dambey addunkaba dad xoogu gacanta u kuu dacan waa baraali oo adoo dhan baa baraali oo waxo dhan waxad noqonaysaa ahlu khayr ayib ilyaasna meelaha dekada iyo xeebuu joogaayo reebari badan bu u duceeyan ma jiraba shariisusaab maaha dhaa isaga xoogou yar ifahayaa oo labisan yahay oo qolyaha dekada dh war xoogou kooli ii dhiib ama xoogo kuntaan iska keeno ninka wuxu tuuraay boqolaal intoobad buu yeelanaya warkaasay akhriyeen idan laa nabi khadar baa noolayn walaa nabi ilyaas baan noolayn ayib <clears throat> naf adduunka xilligaa joogtay oo nool lama jiraan nabi khadar hadduu nool yahay dadaalka beder muxuu ga hadhay oo uxud muxuu ga hadhay nebi maxamed meel ka fiican buu tegi laha maxaa iyo qoraxda iyo sababaa wareejiyey ma rasuulku u yimaada ayib almuhi markaas bukhaari keyrkii ba darisay xadika iyo culamo badan ibnu jawsiga keyrku waa dariishadeen xaafidkuna wuxuu rajaxayaa eh, isaabahaas u wado inuusan noolayn <clears throat> taamurmama laska wadaasu lugeyn niman baa isku rafaadiye oo inay shay qiilkooda u helaan khadar baa taagan oo nool oo taagan nabigay duleysteenba nabigu maxaa hunka iyo qashinka ambiyadu waa khalqiga dad ku qiimo badan wey dad sharafle oo wanaagsan oo ifayo wey waxaan joqoreen meelaha wareega ka nabig ka dhigahayse wada marka dambe may waaminsan yihiin ay ku cararaanbe qolyaha weliga yidhaa waa qolyaha doonaya inay cilmiladunya wax sugaan oo meelaha awliya ay dhahaan waa ka fadilaan eh, ambiyada mhm qulna waxaa nebi maxamedow wulida lifulaan maanta waxaa loo dhalay min alansaari hulaaman baa loo dhalay fasamaahu wuxuu u bixiyey muxammadan faqaalat ilansaaru waxay tihi laa nukannika aw laa nakniika birasuuli illaah rasuulka ilaahay kunyadiisa oo kale ku siin mayno kugu naanays mayne ansaar ma khaldantay mise waa saxan yihin nabig wuxuu hi axsanat ilansaar xadika dhowr kolban soo mar ansaar waa suubisay waa wanaajiyeen samuu bismi magacayga carruurta u bixiya walaa taktanuu bikunyati kunyadeeda haka la bixina abulqaasim ka leexda ayb laakiin maxamed waa fasaxan yahay waa soo mar xadika macnaysa iyo culmad waxsa ka yidhahdeen maxamed baa lagu magacaabay qaasinna waa u bixiyey maxamed iyo qaasim baabkaas warab inuu maro oo wiilla qaasim u bixiyo willa maxamed u bixiyo saa ku wado marka la yihahdo abulqaasim baa ta ayib taasuu ka cararaya bimacnaa waa maxay wiilkan hadda marka maxamed loo bixiyo kuwa dhalan waxaa loo bixin doonaa qaasim idan aabbihii waa maxamed wiilkan muxuu noqon doonaa qaasim idan muxuu noqon abulqaasim xaggana maxamed ah idan nabi maxamed baabkiisa kusoo fadhiista lama ogolo wey baab xadaثna cabdالlahi bn cabdالcaزيiز alweysi qaala xadaثna الdaarawardi cabdالcaزيز bn mحamed الصaduuq can jacfar ibn mحamed jacfar الصاadiq can abiihi maxamed bn caliy oo maxamed albaqir loo yaqaana can jaabir bn cabdilaah ana rasuul allah rasuulka ilaahay baa mara soo maray fi suuqi suuqu soo maray suuqa nabigu salawatullah aslam alayh daakhilan asagoo ka soo galay oo ka yimid min bacdi alcaaliyati madiina madaada korraysay cawaali madiina hadda xaafadun ay degan yihin waa raafidada shiici balaa degan ayib alcawaali baa loo yaqaan xagga dhanka sayre madiinu ka yimid suuqi madiinu soo maray nabigu wannaasu dadkuna kanafayhi ee harabaha ka socdaan laba gacal bay ka socdeen ina nabiga in la daba socdo ma ogolaan jiray xagga dambe dhawarka malaigta loo banay o jiray idinku labada dhinac iga raaca midig iyo bidix saxaabadu bay ka socon jireen ninka horeeya waa lahaan jireen ayb fa mara nabigu wuxuu soo maray bijadyin orgi buu soo maray oo orgiga yare adu gujirka ah baa jadyin la yidhahdaa asag weliba dhukan dhagala asag waa markuu dhagaha guran yahay wey waa orgi weliba dhabago'an wey dhabaguran fatanaawl oo markaa bakti ah orgi dhintay oo bakti oo suuqa yaallo weliba dhagaan lahayn oo dhagaguran ayuu soo maray sal slam fatanaawalahu nabigu waa laacay fa akhada buudina dhegtu qabtay intii yareer cakaweeda ku taallay buu nabigu saa u qabtay orgigii uma qaala wuxuu yidhi ayukum kineeba yuxibu jecel anna haadaa orgigan lahu inuu u ahaado bidirhamin hal dirham warorkiisa ad rbiga iibsaa niman y orgeysa kalaadoo baktiyo haddana marka horeba ceeb lahaa sii dhaga guraa orgeyyaa dirham igaga iibsan lahaa faqaaluu waxay dhaheen saxaabe maa nuxibu ma jecel nabi maxamedow annahu orgigu lanaa inuu noo ahda bishayin dirham iska badaayo walaa qalin siisan mayna walaa qori siisanayn waa orgi baktiyey oo bakti waana meytu maba bannaano horaan hadduu fayoyaho bad qabo suuq la geeyana ceebbu lahaan laha aiga dhagaha gura dhagaha yeelaya waa ceeb wey ayib awrku dhukan wey wamaa nasnacu bi maxaan ku falayna ba saxaabadu saan dhahayna awrkiga xaggee la gey qaalna wuxuu atuxibuuna waa yahay lacaglaan ku rabtaan atuxibuuna ma jeceshiin annahu awrkigii lakum bilaa shay wey lacag la'aan ku qaato waa yahay iska qaata in lagu siiye maanta ma jeclaan lahayde qaaluu waxay dhaheen laa nabi maxamed maya qaala daalika lahum alaaa saddex goobna ba saxaabada ku celiye ku soo celceliy saddex jeer ba ku celiy faqaaluu waxay dhahdeen laa wallah ilahay baan ku dharanay maxamed maya ma doonina orkeda low kaana xayan hadduu noolan lahaa la kaana cayban fiihi ceeb baaba ku jir lahay ama la kaana annahu asag inuu dhagalac yahay baa cayban fiihi noqon lahay inuu dhagalac yahay ama dhago guran yahay ama dhukan yahay baba ceeba ugu filan lahayd xaggee lagey isagoo nool isagoo baktiga iska badaaye sagoo nool iska badaaye sagoo baktiga iska badaaye isagoo nool baan la qaateen wey isagoo hadda baktiga iyo lamayd ah nabi maxamedow yaabaad ka hadlaysaa asagoo nool ba xataa lagu filan bay le saxaabadu wuxu uri sheekhu walasad bukhaari baa fasiraya bayn qowsayn alladii laysa lahu udunaan ama raawigaa fasiraya waa midkaan laba dhegood lahayn weeye fakayfa dheen bal ka warran seen u qalanayna wahuwa mayit isagoo bakti ah nabi maxamed tusaalu ka rabaa yani ruuxa inaan miisaal iyo tawdiix iyo mahmaacaadkiis wuxuu u fahmaa la rabaa faqaala faqaalna wuxuu ihi fawallahi ilahay baan ku dhaartay dunyaa adduunyada ahwanu ka liidatoo ka meeqaan yar cala allahi ilaahay subxaana wa tacala dushiisa min haadaa orgigan calayku dushiinna orgigan suu idinla liito si ka daran ba ilahay adduunyado dhan ba u liitaba tan idinku aad joogtaan adduunyadoo dhanba wax qiimaa iyo meeqaana rabbi agtiisa kuma laha marka saa darteed wax la moodaynay ha lagu dangaalo way adduunyada ha laga shaqaysto oo aakhara wax loo urursado xadaثna cثmaan almuadin cثmaan ibn haytm baa loo yaqaana abu cumar albasri iqaة imaam qaala xadaثna cawf ibn abi jamiilat acraabi cawf alacraabi baa loo yaqaana can اlxasan albasri can cutay bni damrata iqaة imaam qaala wuxuu ihi sheekhaasi ra'aytu waxaan arkay cinda ubay bni kacbin rajulan baan ku arkay nin baan ku arkay saxaabiga ubay bni kacba agtiisaan nin ku arkay ninkaasoo tacazaa ku habarwacday bicazaa'i اljaahiliyati jaahiliga ee habarwacadkiisi yani ku faantamay anaa ree hebela waryaa ree hebela iyo waryaa qoyskaa ah ayib buu ku faantamay abtirkiisi iyo duqaydiisi xoogo uu waxbidahaybu yuu tariyey faacadahu waxaa qaniinsiiyey ubayi baa qaniinsiiyey muxuu qaniinsiiyey caarka abbaha qanin buuri ah. cisalka abbaha rug buuri qoraha abbaha rug afka la gal loo sarbebi maayo waa loo cadayn bimacnaa culamadu waxay leeyihiin odayga isaguu ku faantamay xageeba ka dhalay xubinka taranka iyo aabihii adeegsaday iyo hooyadii adeegsadeen laba xubinee taranka marka waa sababkii uu adduunka ku yimid ruuxna adda awowgu ku habarwacanhay labada laftirka wa la ohanaya qaniin marka bihaani aabihi baan haynaa mooye bihaani ummi ma hayno ummi loo bixi maayo idan caarka aabban ba laga wareegahaya faacadda ubayi baa qaniinsiiyey walam yaknihi ooma sarbeebin buur oo masarka haal cad oo qayaxan bu ku dhejay oo muxuu yidhi wuxuu yidhi ucdud hana abika buui ama acudda hana abika fa nadara ilayh waxaa ubayi soo firay asxaabahu waxay dhaheen saxaabiga weynaa waayeelka ah wuxuu maanta ku hadlay waa maxay la yaabeen wuxuu yidhi saxaabigu sho u khafiifay intii uur ka dambaysay waa la yarha marasho wadaadka sibax ka noqdeen fa nadara ilayhi asxaaba firiyey qaala wuxuu marka ubay kaanakum waxaad moodaa ankartumuuhu inaad u inkirteen hadalkaan isticmaalay ma diidantihiin ma la yaabteen faqaala wuxuu ihi ubay inii laa ahaabu ballamkay anaan ka gabanay inii anugu laa ahaabu ka gaban maayo fii hadaa arrintaa kaa gaban maayo axadan ruuxbu abadan weligey ninka aan ka maqla asagoo tolkii ku faanahaya ama duqoy ku faanahaya ama anaa ina hebele eh, ama ku habar wacanayahay waxaan odhan caarka aabbaha qayni awowgaad sheegaysa caarkiisa cun baan odhanaya waa sida saxaabi waa siday inii samictu nabiy yaquul man tacazaa bicazaaءi اljaahiliyati faaciduuhu walaa taknuu ama maxaa idin qoran aniga walaa taknuu ba ii qoran taknuuhu habu idin raaciye man tacazaa ninka ku habarwacda ama ku faantama iftakhara binasabihi wey bicazaaءi اljaahiliyati jaahiligii islaamka ka horreeyey duqaydiisii awoyihiisii ku faantama ama ku habarwacdaay faaciduuhu qaniinsiya wey cunsiya ayib bihani abiih riwaaya axmed iyo keyrkiiba cadaysay caarka aabihi qaniisiya la yidhi walaa taknuuha weliba ha u sarbabina u caddeeya arbalaaya qaniina naga amusa dhihina arbalaaya qaniina wax un qaniin lama rabo cadee warka ayib <clears throat> marka waxaa laga hadlayaa in lama ogolo w hawsha ayadaa hawsha ayadaa lama ogolo idan aadaabtan ku dhex jira waa baab ka midoo aadaabta ninku hadduu isagoo islaam a ah, duqay iyo ka daba wareego iyo iftikhaar bilansaab waa in lagu caayo oo dhanka lagala wareego baabu maa yaquulu rajulu idaa khadirat rijluhu wuxuu baab yahay ninku wuxuu odhan lahaa lugtiisu hadday kabuyoto ama uu dhiiggu istaago takhdiirku waa markay lugtu kabiyado kabiyo zaa'id a ah ku gasho uu dhiiggeeda u socon waayo xadaثna abu nucaym alfضل ibn dukayn qaala xadaثna sufyaan الthawri can abi isxaaq الsabici can cabdiraxmaan bni sacd qaal khadirat rijli ibni cumara ibni cumar lugtiisii baa kabuyootay ingegtay dhiiggii baa istaaga wuu socon waaye ayib faqaala lahu rajul nin dhakhtara wuxuu ku yidhi udkur waxaad sheegtaa u xusuusataa axaba الnaasi ilayka dadka ruuxda ugu jeclay ayib faqaala wuxuu uhi ya muxamed wa fii riwaaya محمداه وفي رواية محمد إذا اkhtaلط abu isxaaq asib xadika waa ku wareeray xoogu tagayurna oo sheekhu waa ku jiray marka ma muxamed buu yidhi ma muxamadah buu yidhi ma yaa muxamed buu yidhi ayb dhakhaatiirtu waxay ku yidhaahdeen lugtu wuxuu dhiiggeedu u istaagay buruud xoguu qabow baa galay ruuxu markuu markuu ruuxuu aad u cishqi iyo showqba ku kacay dhiiggaa uu dhalaalhaya idan dhiiggaa dhalaalay waad ku caafimaadaysaaba sida markaad cabsato dhiigku ku istaag wadna ku istaaghayo ayib yaa faraxa badan iyo jacaylka badanna wuxuu keena dhiigaa in furfurmo ayib ee ma aha istikaasi iyo middo midna ma aha faqaala wuxuu ihi maxamed daciifu sheekh maxaa yeele abi asabiic baa ku wareeray xadiidka ma maxamedba maxamedaba ma yaa maxamedba kulle istikaasi iyo middo ma aha midnaba ma aha oo waxaa weeyaan eh, marka lugta kobiyoot maxaa la yihahdaa ruux baa la sheegay aabbaha iyo hooyada wixii lamida ayib baabi xadaثna musadad yani baabu min alaadaab xadaثna musadad ibn musrhad qaala xadaثna yaxya bn saciid alqaطaan can cuثmaan bn khiyaas alraasili ثiqaة imaam ila anahu rumiya biاlirjاع qaala xadaثna abu cuثmaan الnahdi cabdiraxmaan bn mullin can abi musa alashcri anahu kana maca الnabiy muuse alashcari rasuulku maalin maalmaa la socday fii xaa'idin beer oo min xiaani lmadiinati beerihii madiina ka mid ah beer beerihii madiina ka midoo ah nabigu soo galay abu muusena la socday wa fii yadi nebiy nebigu gacantiisa waxaa ku jiray cuudun ul ama laan yadribu bihi uu ku garaacayo ku mudmudhayo bayna almaai waatiini biyaha iyo dhooba inta udhaxaysa ama biiini walmaa aniga bayna iyo qoran laakiin bacd massas qoraya nabiga unu waday ay meeshii biyuhu iska qabtaan iyo e, e, dhulku iska qabto iyuu nabigu ku mid ahay ama biyuhuba saa ku yani wuu ku fikirhayaa fa jaaa rajul nin baa yimid yastaftixu furid albahaya albaabkaa laga fura beebtu albaab bay leedahay meel laga soo galo nin baa albaabka soo garaacay faqaala nin wuxu hi iftax ka fur albaabka ninka asaga wabashirhu biاljanna janna ugu bishaare hawl culus wey fadahaba waa tagay abu muusa faida abu bakr radi allahu tacaala canhu futiat lahu fafataxtu lahu nabigu ma arko ninka asaga ah abimusana ma arkaynin laakiin nabigu waa loo sheegay in abubakr ninka soo garaacay nabigay waayeen saxaabadu maalinkaas markaasay raadiyeen waa lasoo dabagalay s meesha nabiga logu yimi fafataxtu lahu waan u furay wa bashartu biاljanna ma abubakr ba haa abshir biاljanna ba naxda kugu bishaareeyey uma istaftaxa rajul aakhar nin labaad baa soo garaacay faqaala wuxuu yihi nabigu iftax lahu ka fur ninkaana wabashirhu biljanna janna ugu bishaare faidaa cumaru ninkii labaadna cumar wey fafataxtu lahu waa ka furay albaabkii wabashartu biljanna uma istaftaxa rajulun aakhar nin labaad baa albaabkii soo garaacay wa kaana muttakiya nabigu marka hore uu lahaa ka fur janna ugu bishaare ka fur janna ugu bishaar nabigu waa dangeeg xoogow wuu janjeeray marka hore ninkaas saddexaad markuu albaabka soo garac nabigu waa fadhay salmugii wa kaana mutakia nabigu waa dangiigay ama waa janjeeday fajalasa salmugiiba u fadhiistay wa qaala wuxuuna yidhi iftax ninkaa saddexaad ka fur albaabka wabashiruu biljanna calaa balwa maca balwa balaayo lala qabo tusiibi ku dhici doonta aw takuun ahaan doonta jannada ugu bishaareen lakin waa la imtixaan u sheeg niman kale waxaa la iyagu waa cumar buu balaayo asiibtay laakiin balaayo cumar khayr bay ahayd shahaaday ahayd idan marka shahaadadu laysa min albalwa iska ilaalaya ka hadlaabi cumar abululaat amajuusi alkaafir ayaa dilay fil madiina ku dilay waa ogtihi idan nabigu balaaye ma ah taas waa shahaad ah gacan gaal hadaad ah ku dhimatahay nicma waxaa weyaan iyo khayr wey balaaye lama yidhaahdo meesha baa ku jira iska ilaali amaa markii sayidina cufmaan ay dileen dad sheeganaya islaam oo khawaarij aha iyo balaaye la garan waayo muslimiin islaam sheeganaysa ay dileen nabi muxuu yidhi calaa balwa tusiibu balaayo aan siibaysa maceed aw takun ama dhici doonta fadahabtu waan tegey buu ihi faidaa cumaanu ninkii saddexaad cumaan wey fafataxtu lah albaabkii baan ka fura faahbartu waxaan u sheegay biladii shaygii qaal nabigu u yidhi oo nabigu muxuu yidhi janno ku bishaarayso laakiin imtixaan baa ka horeeya waa lagu imtixaani doonaa qaala cumaan wuxuu yidhi allah almustacaan ilahay baa meel la kala ah meesha la cuskan ilahay la cuskay buur ilahay la maciinsay balaayadaasna jannadana bishaariya khayr weeye balaayada ilah baan ka codsanaynaaba bal waa loo sii sheegayo ilaahay kamiiska uu kuu gelin doono ay munaafiqiintu ku dhihi doonaan siib hasiinbxataa talqaani ilaad ila kulanto marka khawaarij maalinkii dilahayeen waxay dhaheen iscasil madaxweyne kale magacaw ka bax meesha abadan ayb wuu diidey saxaabad waxay dhaheen aan dagaalano kuwana casar aan maro abnaa asaxaaba iyo saxaabadii xasan xusein iyo cali iyo rag fara badan weliba cali baa xasan xusein soo diray oo difaaca wuu diiday haddaad aaminsantid inaan amiirkiinna ahay oo khaliif aan ahay oo inaad dhexdaan ay waajib tahay hal ruuxoo muslima oo ah, seef qaadi kara guryihin ku noqda buuri wixii jir hayd maxay ka gali idinku waraan ku difaacno noqdo guryihin ku laabto saasay ku dileen asaguna muusan moodaynin in ruux muslima maanta ruux muslim dhiiggiisa u banaysan oo la niqaasho war maxaad ugu dilaysaan maxaad ugu haysataan hebel baad noo dhiibtay mid khariban madaxweynaad noo soo dirtay masar baa kan la sameeyey marwaan hebelkaa meesha ka saar warna naagta daaya way dileen asagoo kitab quraan akrinaya waliba dileen idan fitnada ka bilaabatay ilaa yomina hada bay taaganta <clears throat> baabu musaafaxati sibyaan caruurta yararka in la gacan mariyo oo la salaamo bay u baab tahay xadaanaa ibnu shaybata magaciihaada ibnu shayba cabdiramaan ibn cabdilmalik ayb cabdiraxmaan ibn cabdilmalik ibn shaybata alxisaami saduuq qaala xadaanaa ibnu nubatata yunis ibnu yaxya alumawi baa loo yaqaanaa yunis waxaa loo yaqaanaa ibnu yaxya saduuq wey ninka asaga can salamata bni wardaan daciif wey ninkaas ra'aytu anas ibnu maalik sida loo badan yahay ra'aytu anas ibnu maalikin laakiin maadaama wuxuu arkay ka warramayo taabici jegedana uu yahay saxaabigu arkana ka warramayaay sheekh albani waa ku tasaahulay saa darta xadiikii waa dacsinanaya ra'aytu anas ibnu maalik baan arkayo yusaafixu salaamahaya annaasa ummadda salaamahaya fasa'alanii wuxuu i weydiiyey man anta kumaa tahay ina ayaa tahay faqultu waxaan adaan salaamahay mawla libani leyt waxaan ahay nin addoonaho ama gacalaho reer bani leyt ah ama gacaladii reer bani mawluhu marna wuxuu noqdaa gacalka iyo qaraabadu noqdaa marna wuxuu noqdaa dadka la xoreeyey markaan u abtirsaday famasaxa calىa ra'sihi aaaa madaxuu saddex goor gacanta ii mariyey ila ilmo yar baa waa nin weyn waa yeela wa qaala wuxuu ihi baaraka allaahu fiika allah ku barakeey ilma marka la salaami karo madaxa loo salaaxay oo la soo baa laga qadanaya in carurta la kala daaqadaha ka badaan maaha haddaysa markaa daro waden <laughs> baab اmusaafaxa salaanta buu baab yahay gacanta in la salaado xadaثana xajaaج ibn minhaal qaala xadaثana xamaad ibnu salmة can xumayd ibn abi xumayd aطawiil can anas ibni malikin qaal lama jaءa ahlu اlyaman reer yaman markay yimaadeen oy soo islaameen oy nabiga wafdi ugu yimaadeen qaala الnabiyu nabigu wuxuu yidhi ayagoon soo gaadhin maalin ayagoon dhiman inay yimaadaan maanta kuu nabigu sheegay arrinta ayada waxay soo berri galabta iman doonaan waa berri galabta wuxuu ka arkay nabig sal slam meeshay soo socdaan boqol kilomitr ka badan markaasuu ka warramay berri waxaa idii iman doona bu niman reer yamaneed ah berri hadan bacda qad ma iman karaan hadan bay imanayaan ayib qad aqbala waxaa soo qaabilo soo socda ahlulyaman ee reer yaman wahum araqu quluuban minkum wahum ayagu araqu waa idinka dabacsan yihiin ama waa idinka jilicsan yihiin quluuba xagga quluubta minkum idinka reer yamaneedoo qalbiya jilicsan oo nugul oo naxariis badan baa iman doona waa reer ashcari nimanka loo jeeda muuse qoys ka dhashay qoyskaas weliba ahaayeen ayb fahum ree yamaneed awalu man jaءa biاlmusaafaxati waa dadka u horreeyey salaanta keeneen isgacansaarka cim sabaaxan iyo bay carabisdi odhan jirtay iyo gacmaha lasu taagay iyo afka laska salaamo laakiin in gacanta lassara waxaa la yimid ree yaman baa keenay sida raajixa an cinda ibn wahb ku sugan wahum awalu man adhara almusaafaxay ahaayeen saasaa saxiixa yani musaafaxadu waa yirto waxaa soo bilaabay ibraahim calayhi salaatu wasalaam nabiyullahi ibraahim baa bilaabay martida in la sooro cidyaha layska jaro sharaarta layska gaabiyo tima hoose layska xiiro kirkiraha layska nadiifiyo laysa salaamo gacanta hawlaha nebi ibrahim baa bilaabay waa horaysay diin horaysay wey oo soo jirtay laakiin dhaqan laga tegayay ahayd xilliga ayada cidda u horraysay noolaysay waxay ahaayeen reer yamaneed saasa saxiixa fahum awl man wey jaa la yimid bilmusaafaxati gacanta lsa xadaana maxamed ibn صabax albazaas addulaabi iqaة xaafid akhraja lah jamaca qaala xadaana ismaaciil bnu zakariya ibn murat alkhulqaani wa saduuq yukhdiu qaliila sheekhu xadiidka hore wuxuu leeyahay n an waxay qoran leysa fii shay min kutub sit n ninka kitaabka taxqiijinaya muxaqiqa ninka maxamed faad cabdibaqi inaan filaya maya xadiidkaa hore waana abu daud banu ku jiraa waa jira waxaan u laysa fii shayin min akutub sita inoo qoran sooma inaga hadda baa ana ii qoran xadiidkuna fii abu daawuud laba kun an boqol toban iyo saddex ba ku jira laysa fii shayin min kutub sita waxaa weye sunanka walaa saxiixan kuma jiro laba kun an boqol toban iyo saddex ayb xadaana ismaaciil ibnu zakariya ibnu murat alkhulqaani can abi jacfar alfaraa sulaymaan baa magaciisa la yihahdaa wadaadana waxay ku sheegeen kaysaan wadaadana waxay ku sheegeen ziyaad laakiin abu jacfar alfaraa buu caan ku yahay iqat imaam can cabdillaahi bni yaziid can ilbaraa bni caazibin qaal min tamaami ataxiyati salaanta dhammaystirkeeda waxaa ka mid a an tusaafixa akhaaka waa alka inaad gacan saarto assalaamu calaykum waraxmat gacanta raaci ayib muhimaddu waa in gacanta la saaro wey wax bay taraysa maxaa yeelay sunada waxaa ku sugan markaad walaalka gacanta saarto intaad gacantaad ku haysaan dembigaa hoobanay intaad isalaamaysaan gacantaad ku haysaan dembigaa daadanay dhaqan nabi xuu ruux markuu salaamo gacantaasa nabigu gacanta ku han jiray ilaa asagu ruux gacantuu la baxo inaad intaad isalaamto dubi la beedo waa dhaqan xumo wey inaad fara meyd ood moodo qud iga siisana dhaqan xumo labaad wey salaan noolba labaaxaya ah in la isjafaaro in isdilaan dhaqan xumo labaad sadexaad wey ruuxa marku kusalamay ku dili wareejin tartiib gacanta kugoy wallahi abi ma xooggiisu kutushaya ama kuu xoog deegaanhaya ma naqaan garan weyne midna faruu ku saari waxaad mood ah salaan meyd ah salaan xayaa la rabaa ruuxana gacantaa kala boodi lann wuxuu arkay inaad yeesayso ama quursanaysa yani gacanta simcan u salaan xaji markuu asagoo la baxan ayar ka dhaqaaq ayib asagoo dhaqaaqayna hajin adigu ha xajin noqonaysaa isbaro labaad ayib dharaad baa loo baahan yahay ayib salaanta amase waaas al rabaa weliba labada gacmood wadaadaa diidan hal gacan baa laraba yaa la rabaa labada gacmood in iskugu geeyo culumaa diidan sheekh baa ka a raxmatullah aleyh ya taas salaan yahuudiyad wey lama ogola mid ayada baabu masxi اlmarأati ra'sa sabiy marxaba waa talrabada haddii ama waa in salaanta la raaciyo gacantu iyadu waxaa weya xoogow suubisa wey xoojin wey salaanta asalka waa assalaamu calaykum xaqa lagu leeyay kaas wey gacan saariddu waa waa un suubis wey baabu masxi marأati ra'sa sabiy wuxuu baab yahay ilmaha yarka ah haweeneyda madaxa u masixi karto gacanta marin karto xadaثana cabdullahi bn abi اlaswad qaala xadaثana ibrahim marzuuq maqbuul aلthaqafi qaala xadaثanii abi oo marzuuq ah aلthaqafi asna maqbuul wey wa kaana licabdillahi bni zubayr cabdillahi bni zubayr baa ahaan jiray mise yani addoon u ahaan jiray ninkaas marzuuqa thaqafi ah faakhadahu waxaa ka qaatoo ka xoogay alxajaaju baa minhu min cabdillahi bni zubayr xajaaj ibn yuusuf athaqafi almubiir alfaasiq alfaajir ninkaasaa ka qaatay qaala wuxuu yidhi marka marsuuq wuxuu yidhi kaana cabdullahi maswar wuxuu ahaa yabcaunii kii idira ilaa ummi hooyadii buu u diri jiray asmaa bint abibakr asidiiq ahayd fa ukhbiruha waxaan u sheegi jiray asmaa bimaa yucaamiluhum xajaaju xajaaj qaabka oo dhaqma cabdulahi iyo u babiyo u rafaabiyo wa lii waa ii ducan jirtay hooyadii asmaa saxaabiyaddaas wa tamsaxu ra'sii madaxayna gacanta ii maran jirtay wa ana yowmaidin maalinka isaga ah wasiifun nagaf baan ahaa buui ogow gurabays baan ahaa kuriga yarka alyadaa ilmahan weli aan gaarin siddeed jir toban jir meelaasan ahaa nin warka gudbin kara soo qaadi kara waxasana waxaa wanaagsan kala garanayaan ahaa bui waxa xun laakiin maana qaan wasiif marka qaangaar baan ku dhawaa daciif اlisnaad mawquuf ibraahim marsuuq wa majhuulaan buu sheekhu leeyah baab inoo joogo bilahi towfiiq